alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirnay baabkii ku saabsanaa baabulkarami waljuud xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi kabshata cumara bni sacdin alanmaariyi radia allaahu canhu annahu samica rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yaquul cumar ibnu sacdin waxa uu sheegay inuu rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam maqlay yaquulu xaalu odhanaayo alaaatun uqsimu calayhinna alaasatun saddex uqsimu calayhinna waa ku dhaaranayaa korkooda wa uxadisukum xadiisan warna waa idinka warramayaa faxfaduuhu warkaa qayba oo xafida maa naqasa maalu cabdin min sadaqa maa naqasa ma nuqsaamo oo ma dhinmo maalu cabdin addoon maalkii min sadaqatin sadaqad aawadeed uma dhinmo oo uma nuqsaamo bimacnaa sadaqadu ma nuqsaamisaa macnuhu u dhacaya ee waa ku barakoobayaaba sadaqadoo waa ku badanaya walaa dulima cabdun lama dulmiyo addoon madlamatan dulmi lama dulmiyo dulmigaasoo sabara calayha korkeeda uu ku sabray madlamadaa ilaa zaadahu allaahu cizan inuu ilaahay u kordhiyo mooyaane cizan sharaf uu kordhiyo oo sharaf ilaahay u siyaadiyo yacnii dulmi kasta oo la dulmiyey dulmigaana uu ku sabray ilaahay cizi iyo sharaf buu ugu kordhiyaa cizigaana waxaa soo gelaya fi dunya iyo fi laakhira mid walba walaa fataxa cabdun baaba mas'ala addoon ma furo baaba mas'alatin su'aal iyo bariyo albaabkeed ma furo ilaa fataxa allaahu calayhi baaba faqrin inuu ilaahay u fura mooyaane albaab caydheed iyo faqri aw kalimatan naxwaha ama kelmad la mida ayuu yidhi wa uxadisukum xadiisan saddexda arrinee uu ku dhaaranaya waa saddexdaa mas'ale uu sheegay inaan sadaqo yacni markaa maalku u nuqsaamayn iyo in addoon kasta oo la dulmiyo oo ku sabray cizi ilaahay u kordhinayo waa arrinka labaad ta saddexaadna waxay tahay addoon baryo albaabkeed ma furo inuu ilaahay albaab faqri u furo mooyaane yacani ruux hadduu wax baryo oo wax shaxaado waxaa lagu sallidaa faqri iyo baahi baa lagu sallidaa hmm, faqri iyo baahi ayaa lagu sallidaa saddexdaas waa ku dhaaranaya waxaa loo jeedaa dhaarta ayaa iyaga u dhacaysa oo loo dhaaranayaa inay sidaa tahay oo lagu adkaynaya dhaarta wa uxadisukum xadiisan faxfaduuh xadiiska qayba qaala wuxuu idhi inama addunya liarbacati nafar nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam inama addunyaa adduunyadu waxay ahaatay oo qura liarbacati nafarin yacni afar yacni markaa nin mid u sugnaatay nafarka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa kooxda markaa ilaa yacni markaa sagaal yacni meelahaas ah ama duuna cashara ama ilaa cashara yacni marka ayaa la yidhaahdaa laakiin marka arbaca loo idaafeeyey waxay noqonaysaa un afar qof in loo jeedo afar nin cabdina rasaqahu allaahu maalan wa cilman waxa bannaan cabdin iyo cabdun in la godo oo markaa waxa weeye eh, yacni jumlo cusub laga dhigo oo la yidhahdo afartu waxay yihiin cabdun kada cabdin marka la yidhahdana waxay noqonaysaa in laga bedelo yacni marka oo baa laga bedelaya marka inama adunya licabdin razaqahu llahu maalan kuwa kalena waa lagu sii cadfaya wa cabdin wa cabdin marka waa badelu mufasal min mujmal shay mufasala laga bedelayaa shay mujmal ah oo cadadkii mujmalka ahaa waxaa lagu bedelayaa mufasalkiisii baa lagu bedelaya macduudiintii la tirinayo tiradu ku dhacaysay baa lagu bedelaya waxaanay soo gelaysaa badelulkulli min alkulli cabdin adduunyadu waxay u sugnaatay oo qura addoon rasaqahu allaahu maalan ilaahay ku arsaaqay xoole wa cilman iyo cilmi ku arsaaqay fa huwa isagu yattaqii fiihi rabbah wuxuu kaga baqayaa madkuurkaa la soo sheegay rabbigii buu kaga baqaya yacnii maalkaa rabbi ayuu kaga baqaya wayasilu waa xidhiidhinayaa fiihi maalkaa gudihiisa wuxuu ka xidhiidhinayaa raximahu qaraabadiisana waa ka xidhiidhinaya wayaclamu lilaahi fiihi xaqan wayaclamu wuxuu og yahay lilaahi ilaahay wuxuu og yahay fiihi xaalu maalkaa ugu sugan yahay kaa'inan lilaahi inuu allah u sugan yahay u og yahay fiihi maalkaa gudihiisa xaal xaqa soo socda ku sugan yahay xaqan xaq buu og yahay fa haadaa kani biafdali lmanaasili manaasishiyo darajaadka ka ugu sarreeyuu ku sugan yahay maadaama uu cilmi iyo maal kulansaday maalkiina xaqii ka gutay rabbina kaga baqay ciddii xuquuqda ku lahaydna uu ka siiyey qaraabadana ka xidhiidhiyey cilmi kale uu ku camal falana uu leeyahay biafdali manaazil buu wa cabdin iyo addoon ayay adduunyadu u sugan tahay rasaqahu llahu cilman ilaahay ku arsaaqay cilmi walam yarsuqhu maalan maal siyaada aanu ku arsaaqin yacnii qadarkii kifaayadiiyo wax la mida mooyaane maal dheeraada oo fadli ah aanu ku arsaaqin fa huwa isagu saadiqu niyati niyadiisii waa mid ay dhab tahoo ka run sheegaya yaquulu xaalu odhanaayo low anna lii maalan hadduu ii sugnaan lahaa xoolo la camiltu bicamali fulaan waxaan samayn lahaa shaqada hebel oo kale iyo camalka hebel oo kale siduu hebel maalkaa xuquuqda uga bixiyey siduu markaa ugu deeqay siduu marka waxa weeye markaa masaakiinta iyo fuqarada uga caawiyey sida uu qaraabada uga xidhiidhiyey sidaasoo kale ayaan samayn lahaa haddaan maal yeelan lahaa alla maan maal yeelasho aan sidaasoo kale ku sameeyo fa huwa isagu niyatuhu niyadiisu alxaqatu biman qablah waxay haleeshiinaysaa jumladaasaa loo qadarayaaye cidda markaa ka horraysa ayay haleeshiinaysa marka fa huwa mubtada damiirka huwa waa mubtada niyatuhu waa mubtada labaad niyatu khabarkii mubtadaha labaad waxay noqonaysaa alxaqatu biman qablah waxay haleeshinaysaa cidda ka horraysa kaa ka horreeya buu derajo ahaan niyadu haleeshiinaysa marka jumladaa dambe waxay noqonaysaa khabarkii mubtadaha dambe mubtadaha dambe iyo markaa jumladiisa lagaa khabrayaana waxay u wada noqonayaan khabar mubtadaha hore sidaas waxa weeye waa weji waadixa waa caddahay waana marka culamadu waa ku banneeyeen daliilfaarixuunkuna waa qorayeen inkastuu weji kale ka hormarinayo laakiin wejigan kale ayaa ila fiican ma buu idin geli biniyati fa huwa isagu yani waxaweye kaa'inun biniyatihi haddii ba'a la geliyo wejiga kollay markaa uu laqbaynayo daliilfaarixiinkuna waa wejigaas markaa godaalka wa niyatuhu ah laakiin biniyatihi haddii markaa yacni sida nusakha qaaridiin qorayaan ay asaxdo waxay noqonaysaa isagu fa huwa isagu biniyatihi niyadiisuu ku sugan yahayoo bimacnaa niyada ajarkeeduu helayaa fa ajruhumaa labada ajarkoodu sawaa'un waa siman yihiin wa cabdin waxay kaloo adduunyadu u sugan tahay addoonna waa u sugan tahay afartii unbaa la kala qaadqaado oo la kala tirinayaa oo mid walba siduu ku sifaysan yahay la sheegaya wa cabdin iyo addoon ayay adduunyadu u sugan tahay rasaqahu allaahu maalan ilaahay ku arsaaqay xoole walam yarsuqu cilman cilmina kuma arsaaqin laakiin xooluu ku arsaaqay fa huwa isagu yakhbitu fii maalihi bihayri cilmin yakhbitu waa iska markaa dhex hamagsanaya ama shabkaxsanaya fii maalihi xoolihiis bighayri cilmin cilmi la'aan xaaluu ku dheehan yahay ayuu iska hamagsanayaa ama iska shabkaxsanaya iska shabkaxsanaya laa yattaqi fii rabbah kaga baqi maayo maalkaa gudihiisa rabbigii kaga baqi maayo walaa yasilu raximahu qaraabadiisana xidhiidhin maayo walaa yaclamu lilaahi fiihi xaqan wax markaa xaqana ilaahay uma oga inuu ugu sugan yahay maalkan fahada biakhbasi manaasil fahada kani biakhbasi almanaasili manaasixiyo darajaadka ta ugu xun buu ku sugan yahi cilmi ma haysto maalkana wax xuquuqa ka gudan maayo siduu doonu ugu tasarrufaya isaga yeelaya rabbina kaga baqi maayo qaraabo ka xidhiidhin maayo yacni waxa weeye xaq ilaahayna yacni waxaweeye uma garanaayo oo uma fulinayn laa zakaanu ka bixinayn walaa wax kalanu ka bixinayn marka manaasisha ka ugu xun yacni darajaadka iyo manaasisha ta ugu xun buu ku sugan yahy wa cabdin iyo addoon lam yarsiquhu allaahu maalan walaa cilman ka kale waa addoon ilaahay aanu ku arsaaqin labada midnaba maalla kuma arsaaqinoo xoolo siyaadaa ma hayo cilmina kuma arsaaqin fa huwa isagu yaquulu wuxuu odhanaya low anna lii maalan hadduu xoolo i sugnaan lahaayeen waa tamani yaa la camiltu fiihi bicamali fulaan waxaan ku samayn lahaa shaqada hebel oo kale waa kii aan xaqna ka gudanayn sakana ka bixinayn yacni marka cidna ka kaalmaynayn qaraabana ka xidhiidhinayn kii xaaladiisa tamaniyaya oo jeclaysanaya oo isli alla xoole maad yeelati ya ninka sidaas markaas xoolihiisa siduu ugu takrifalaya siduu doona ugu gelayo xaaraantii ma uga adeegsanayo xuquuq aan uga bixinayn xoolihii sidaa ugu faanfaanayo saasoo kale markaa anna aan yeele fa huwa isagu biniyatihi niyadiisaas xun buu ku sugan yahay ya bimacnaa dembigeeduu yeelanaya wa inamaa likulli imri'in maa nawaa fa wisruhumaa labadaa dembigooduna sawaa'un waa siman yihiin rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan ah oo saxiix ah xadiiskani wuxuu tilmaamayaa sadaqadu maalka inay nuqsaaminayn baa tilmaamayaa kow wuxuu kaloo tilmaamayaa dulmiga cid la dulmiyo ee uu ku sabro inuu derajo iyo sharaf ku helaayo ilaahay agtiis ilaahay dartii waa inuu ugu sabraa markaasuu darajada iyo cisiga ku helay masalada kale uu sheegayaa waxay tahay su'aashiiyo baryada in layska jiro layska ilaaliyo oo qofku hadduu baryo bilaabo faqri iyo baahi baa loo bilaabaa yaa saasaa lagu abaalmariyaa taasina waxa weeye waa dhaleecayn laynoo diidaayo baryada laynoo diidayo wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam adduunyadu afar qof afar addoon bay u sugnaatay laba waa labana waa xun labada wanaagsani waxa weeye waa mid ilaahay cilmi iyo maal isugu daray oo cilmigiina ku camal falay maalkiina xuquuqdii ka bixiyey hadday zake tahay hadday infaaq waajiba tahay hadday qaraabo in laga xidhiidhiyo tahay yacni waxa weeye xoolihii khayr ku adeegsaday oo ku bixiyey cilmigiina waa ku camal falay afdal almanaazil markaasuu ku sugan yahay ilcilmiga haddaanu ku camal falin cilmigiibaa xujo ku noqonaya mugta waalqur'aanu xujatun laka oo calayk marka afdalu manaazil wuxuu ku noqday labadiiba xaqoodii waa guti mid kalena waxa weeye ilaahay waxa uu siiyey waxa uu siiyey cilmi laakiin maal ma siin maalkiina niyo dhaba ayuu wuxuu tamaniyayaa oo jeclaysanayaa haddii maal ilaahay siin lahaa sidaa hebel xuquuqda uga gutay inuu saasoo kale xuquuqda uga gudan lahaa wuxuu tamaniyayaa xoolo in la siiyo xalaal ah oo xuquuqdaa ka soo baxo niyadaasina waa niyo saadiq oo dhaba saadiqu niya xadiisku tilmaamaya isagana niyadiisaa lagu ajar siinaya oo ajarkii waa ka siman yihiin marka ma asalka ajarkay ka siman yihiin mise ilaa mudaacafada iyo labanlaabkii wuxoo dhanba waa ka siman yihiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa asalka ajarka inay ka siman yihiin laakiin tadciifka dheeraad baa laga yeelanayaa waayo ninkan horeba niyada waa la yimi camalna waa ku dara marka waxa weeye kan kale niyadii keliyuu la yimi maal ma hayo uu bixiyo oo wax camala kuma darin marka dheeraad waxa yeelanaya ka horaa yeelanaya laakiin asalkii ajarka ayay ka siman mudaacafada iyo ziyaadada ka hore ayaa sii yeelanaya waaya labada dambe waxay yihiin mid ilaahay maal buu ilaahay siiyey cilmina ma siin maalkii wax xuquuqa u garan maayo yacni si indhala'aanu ku soconaya yakhbidu waxaa loo isticmaalaa waxay yidhahdeen fulaanun yakhbidu khabta cashwaa ninkii hebel la yidhaahdaa waxa weeye hal indhali siday markaa isaga dee qardajeexdo oo marba geed isaga jiidhayso wax fiican arki mayso ee marba meel isugu qaadayso saasoo kale ayuu marka waxa weeye isaga qardajeexaya oo isaga waxa weeye markaa shabkaxsanaya marka cilmi cilmila'aan buu ku camal camalfalayaa xoolihiina ilaahay kaga baqi maayo qaraabana ka xidhiirin maayo xaq ilaahayna uma garanayo laase kaanu ka bixinay wala wax kale ya cilmina ma leh maalkii loo dhiibayna wax xuquuqa saasaan uga bixin marka derajada ugu xun ayuu ku sugan yahay isagu mid kalena kaasuu tamaniyayaa xaalkiis oo isaguna waxa weeye dembiga waa kala mid yacni tamaniga uu tamaniyayu isleeyahay haddaad markaa xoola yeelan lahayd saasoo kale ayaad samayn lahayd allamaad maad xoola yeelatii saasoo kale aad samaysidee fa wisruhumaa sawaa dembigoodu waa siman yihiin waxaa xadiiska laynoogu sheegayaa tamaniga qofku khayrka tamaniyana inuu khayr ka helaayo haddii wuxuu awoodi karayo la yimaado yacnii niyadiisaasina ay tahay niyo dhab ah tamaniga qofku sharka tamaniyaana inuu iyadana shar ka helayo ayaa markaa xadiisku sheegaya xadiiska shan boqol iyo saddex iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo toddobaatan oo can caaishata radia allaahu canha annahum dabaxuu shaatan inay gowraceen neef adhiya fa qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam maa baqiya minha maxaa ka hadhay yacnii hilibkii markaa neefka maxaa ka hadhoo ka baaqi noqday qaalat waxay tidhi caaisha maa baqiya minha ilaa katifuha maa baqiya minhaa kama hadhin ilaa katifuhaa garabkeedii mooyaane wax kale kama hadhin garabkeedii mooyaane wax kale kama hadhin qaala wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam baqiya kulluha waa hadhay kulluhaa dhammaanteed waa hadheen hilibkii neefkaasi dhammaan waa baaqiyo waa hadheen hayru katifiha garabkeedii mooyaane intii kale dhani waa baaqi oo waa hadheen ilaahay agtiisay ku baaqi yihiin katif saddex luqaa ku bannaan alkatif sida farix iyo kitfi sida mithli iyo katfi sida xabli saddexdaa luqaa ku bannaan katifuhaa iyo kitfuha iyo katfuha waxaa ugu fasaaxo badan sida inoo qoran bifatxi ilkaafi wa kasri alfawqiya saasaa ugu fasaaxa badan saddex luqo iyadoo keliyana maahee waa wax kastoo isimkiisa uu ku yimaado yacni isagoo magac ah facil uu ku yimaado baa saddexda luqo ku bannaanyihi rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiisun saxiixun waa xadiis saxiixa wa macnaahu macnihiisu waxa weeye tasaddaquu biha way sadaqadaysteen ilaa katifaha garabkeeda mooyaane intii kale oo dhan bay sadaqadaysteen faqaala uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam baqiyat lanaa waa inoo hadhay fil aakhirati aakhire inoogu baaqi tahay ilaa katifaha garabkeeda mooyaane intii kaloo dhani ilaahay agtiisa inoogu baaqi tahay xadiisku waxa uu sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam in markaa waxa weeye neef intay yacni markaa qasheen ayaa markaa nebigu wuxuu amray sadaqadii waa la sadaqadaystay hilibkii baa la bixbixiyey markii dambe ayuu weydiiy uu yidhi maxaa hadhay markaasaa caaisha waxay ku tidhi garabkii mooyaane wax kale ma hadhin macnii intii kale o dhan sadaqad bay ku baxday dad baa la siiyey garabkii qura anoo hadhay iyadu waxay ka hadlaysaa hadda suura ahaan iyo muuqaal ahaan waxa ku soo hadhay ay hadda ku intifaaci karaan ay cuni karaan nebigu calayhi salaatu wasalaam si kale u dhigay oo wuxuu yidhi garabkeeda mooyaane in alle intii kaloo dhani waa baaqi ilahay agtiisay baaqi ku tahay ya laakiin tan aynu cunaynaa iyadu baaqi noqon mayso laakiin tan marka waxa weeye wixii aynu sadaqadaysannay baaqi bay noqonaysaa maa cindakum yanfad wamaa cinda allaahi baaq waxaa ku sugan sadaqadda iyo waxbixinta in la boorinaayo yacnii in markaa wax la bixiyo taas ayaa ku sugan oo laga qaadanaya xadiiska shan boqol iyo afar iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo koob iyo toddobaatan oo can asmaa binti abi bakrin asidiiq radia allaahu canhuma qaalat waxay tidhi qaala lii rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu igu yidhi asmaa baa odhanaysa laa tuukii fa yuukiya allaahu calayk laa tuukii ha xidhin oo bimacnaa xoolihi ha iska jaxaasin yacnii inaad wax bixiso iyo wax la mida ah ha ka xidhin fa yuukiya allaahu calayk dabeedna uu ilaahay kaa xidho yani deeqdii haddaad ka xidho ilaahayna wuxuu kuugu deeqi lahaa buu kaa xidhayaa wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd anfiqii wax baxso aw infaxii ama wax baxso waa la macno aw indaxii ama waxaweye wax baxso dhammaan waa saas nadxiga aslaan waxaa la yidhaha biyaha markaa la yara yacni saydhsaydho ayaa la yidhahdaa wax bixintii unbaa intaba looga jeeda walaa tuxsi yacni markaa deeqda markaa ha ka xidhin oo fa yuxsi allaahu calayk ilaahay korkaaga uu ka xidho deeqdii waxaan si aan taasi u dhicin adigu waa inaad wax bixisaa walaa tuuci ha weelaynin oo bimacnaa yacnii inaad xoolihii bixiso ha u diidin fa allahu calayk oo ilaahay kaa weeleeyo bimacnaa kaa xidho waxba ku siin waayo yani si aan u dhicin muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay wanfaxii bilxaa'i almuhmala xaadii dhibicda aan lahayn bay ku sugan tahay wa bimacnaa anfiqii bay la macno tahay wa kadalika indaxii yaduna waa la macno bacdi culammada ka mida odhanaya indaxii iyo infaxii way kala yaro badan yihiin labadu waxbixinta ha ahaadeen bacdina waxay leeyihin oo mutaraadifaan labadu way isfan gashan yihiin indaxii iyo infaxii anfiqii waa iska waadix xadiiskani wuxuu tilmaamayaa ciddii waxbixisa inuu ilaahay siinayo wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuh waa inaga soo marray aayaddii ya anfiq ya bna aadam yunfaq calayk ina aadama wax bixi yacni adna waxaa lagu siiye xadiiska shan boqol iyo shan iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo labiyo toddobaatan wa can abi hurayrata radia allaahu canhu annahu samica rasuulu allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul abuu hureyra wuxuu sheegay inuu rasuulka ilaahay maqlay yaquulu xaalu odhanaayo masalu lbakhiili walmunfiqi ka masali rajulayni calayhima jubbataani min xadiid ruuxa bakhaylka ama dhabcaalka ah tusaalihiisu waalmunfiqi iyo ka baxsada tusaalihiisu ka masali rajulayni waxay ka kala dhigan yihiin sidii laba nin ninka dhabcaalka iyo ninka markaa faxalkaa ee waxbixiya waxay ka kala dhigan yihiin sidii laba nin oo kale ay ka kala dhigan yihiin labadaa ninoo calayhima korkooda ay ku sugan tahay junnataani laba diric ay ku sugan yihiin junnada gaashaankaa la yidhahdaa diraca dagaalkana junno waa la yidhaahdaa ama jubbataani junnataani laba diracay ku sugan yihiin oo min xadiidin bir ah min suduyihimaa labadooda naas laga soo bilaabo ilaa taraaqiihimaa ilaa laga soo gaadho yacni lafaha kalxamaha laga soo gaadhay waxaa macruuf oo caan ahayd in la yidhaahdo ninka halka marka waxa weeye naasuhu marka ay ku yaalliin bimacnaa caarada yar ee marka calaamadii ay ku taallo sadii lama yidhaahdo ee waxaa la yidhaahdaa sanduwah ama sunduah sundu'a ee kuwa markaa dumarka ayaa la yidhaahdaa sadii la yidhaahdaa sida shaa'ica ahayd saasay ahayd yacnii kuwa ragga marka waxa weeye waxaa la yidhaahdaa sanduwah calaa wasni tarquwa ama sunduah oo haddii saada hore la godo bacdibaa waxay yidhaahdeen waa in la hamseeyaa inkastoo bacdi hamsada wada diideenba sida macruufkahayd yaday sidaa tahay xadiiskani wuxuu daliil u yahay in kuwa raggana lagu itlaaqi karo yacni sudiyi ama sadyun lagu itlaaqi karo sadyi waa mufrad sudiyina waa jamac sadyun marka la yidhaahdo asdin iyo sudiyin baa lagu jamciyaa labadaba marka xadiisku raddi wuxuu ku yahay cidda odhanaysa laguma magacaabi karo in magacan kale lagu magacaabo shaki ma leh waa wax luqada ku sugan laakiin kanna in lagu ilaaqi karo baa laga dariishanaya min sudiyihimaa naasahooda laga soo bilaabo bimacnaa halka naasihu ay ku sugan yihiin guntoodii ama asalkoodii ilaa taraaqiihimaa lafaha kalxamaa laga soo gaadhayo baa jubbaddaasi ku sugan birta ah fa ama almunfiqu kii wax bixiyey miyaa falaa yunfiqu wax ma bixinayo ilaa sabaqat inay waxaweeye eh, dhammaystiranta mooyaane aw wafarat ama ay kaamil noqoto mooyaane calaa jildihi jidhkiisa ay ku dhamaystiranto calaa jildihi jidhkiisa ay ku dhammaystiranto macnaa markastuu wax bixiyo yacni diricaas birta ahi waa kordhayaa marka hore waa yar yaryaho waa intaa yar marka dambena waa kordhayaa waa sii siyaadaya waa sii siyaadaya ilaa uu wada qaryaba ya xataa tukfiya ilaa ay qarinayso banaanahu yacni farihiisa caaradooda ilaa ay qarinayso ama banaanahu yani sida ilaa ay qarinayso xubnaha farihiisa ay qarinayso calaa qowl laakiin waxa badan bannaanka in lagu fasiro atraaf alasaabic wa tacfuwa iyo ilaa ay ka masaxdo asarahu raadkiis oo dirici markuu dheeraaday dee xagga hoosena markaysaga waa gaadhayaa marka xataa raadkiisu baabi'inaya wa ama albakhiilu kii dhabcaalka miya ee waxba bixinayn bakhaylkii falaa yuriidu an yunfiqa shay-an ma doonaayo inuu wax bixiyo ilaa laziqat kulla xalqatin inay ku dhegto mooyaane kullu xalqatin giraan kasta makaanaha meesheeda ay ku dhegto fa huwa isagu yuwasicuhaa wuxuu isku dayayaa inuu ballaadhiyo ayuu isku dayayaa falaa tattasicu ma ballaadhanayso ya markastuu is yidhahdo wax bixina way ku sii dhegaysaa markaa wax bixin karayo muttafaqun calayhi waa la waafaqsan yahay waaljunnatu junnaduna addircu waa dirca markaa dagaalka weeye waa dircii birta ahaa wa macnaahu macnihiisu waxa weeye ana almunfiqa ka waxbixinaya bixinaya kullamaa anfaqa goor kastuu waxbixiyaba sabaqat way ballaadhataa wa taalat way dheeraataa xataa tajura waraa'ahu ilaa ay jiidanto waraa'ahu isaga dabadiisa ay jiidanto wa tukfiya ay markaa qariso rijlayhi labadiisa adiin wa ahara mashyihi socodkiisa raadkiisana ay qariso wa khutuwaatihi iyo tallaabooyinkiisu raadkaay leeyihiin ay qariso xadiiskani wuxuu tilmaamayaa ruuxa markaa deeqsiga ah ee wax bixinaya wuxuu ka dhigan yahay diricii miduu u ballaadhanayo dagaalku oo markaa saas aawadeed difaacii jidhkiisa dee markiisa belada ka daafacayso dhan ayaa waxay noqonaysaa mid markaa waasico ballaadhan jidhkiisii o dhan bay wada qarinaysaa mar walbaba usii ballaadhanaysa mar walba u dheeraanaysa saasay marka waxaan yani markaa yacni dhibaatooyinkiina uu kaga badbaadayay ka dhabcaalkaana diricii yaraaya markiisa markaa dagaalka ee ilaa naasaha ilaa kalxamaha intaa qarinayay inta kalena ay bannaanayd intii kaleda waa dayacan tahay oo dee waxa weye meeshii wadnaha ku beegnayd iyo meeshii beerka ku beegnayd iyo yacni kelyihii wixii o dhanna waa bannaan yihin waa bannaan yihin wax ka daafaco warmaha ka celiyaa kuma sugna marka waxa weye intiina waa ku kusii dhegaysaaba waasicibuu is yidhaahda ma ballaarhanayso marka wax bixinta uu wax bixina xataa ma bixin karayo ya ruuxa dee markaa bakhaylka ahi dee ma quuri karo waxa uu bixinaya kama soo go'ayaan ah, mid bay ka sheegayeen inuu yidhi dee waxa weeye meesha lixijecelo lagu weydiiy waa meel laguu qaniinay meel laguu qaniinayna dee waa laga kaca meel laguu qaniinayna waa laga kaca ah mid kalena wuxuu i marka waxaweyn yani wuxuu sheegaya wuxuu u baahan yahay markaa sidaa dabeedna bukhli daraaddii ma iibsan karayo markaasu waar u baahanaya xidhxidh oo ii iibiya lacagtii halkay ku jirtaa yani isagu ma quuraayo inuu dhiibo isagu ma quuraayo inuu dhiibo xadiiska shan boqol iyo lix iyo qaarkoodna waa shan boqol iyo saddex wa canhu bukhaariiyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hureyre qaala inuu yidhi qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi man tasadaqa ku kastoo sadaqadaysta ama waxbaxsada bicadli tamratin aniguba cidlibu ii qoraya laakiin cadli baa fiican bicadli tamratin xabad timira qiimaheed sadaqadaysta ama xabad timira wax u dhigma sadaqadaysta oo min kasbin tayib kasab wanaagsanoo xalaal ah ka yimi timirtaa waxa u dhigmayo min kasbin tayibin kasab wanaagsanoo xalaala ka yimi walaa yaqbalu allaahu ilaahay aqbali maayo ila atayiba wax wanaagsan mooye wax kalena aqbali maayo yacni wax xalaala mooyaane wax kalena aqbali maaye fa ina allaha yaqbaluha biyamiinih marka waa jumla muctarida walaa yaqbalu allaahu ila atayib waxay soo kala dhex gashay ficlu shardigii iyo jawaabu shardigii bay soo kala dhex gashay haddii laha mantu waa shardiyo haddii laha waa mawsuulana waxay noqonaysaa mubtadihii iyo khabarkiisii bay soo kala dhex gashay fa ina allaha ilaahay yaqbaluhaa waa aqbalayaa biyamiinihi midigtiisa ayuu ku aqbalayaa riwaayaadka qaarkood waxaa lagu soo wariyey ya'khuduha biyamiinih yataqabbaluha biyamiinih alfaadda caynkaasna waa lagu soo wariyey uma yurabbiiha dabeedna ilaahay waa barbaarinayaa waa korinayaa lisaaxibiha ciddii markaa u saaxiibka ahayd xabaddaa timirta ama waxa u dhigma ayuu ilaahay u barbaarinaya u korinaya kamaa yurabbi axadukum faluwahu siduu midkiin u barbaarinayo faluwahu darmaankiisa uu barbaarinayo yacni faraska yar ee dhasha ah uu barbaarinayo yacni faluwiga waxaa la yidhaahdaa marka waxa weeye faraska ee dhasha ahi marka naaska laga gooyo ilaa sanad markuu gaadho iyo meelahaas waxaa la odhanayaa faluwi baa la odhanaya faluwi ayaa la odhanaya kamaa yurabbi axadukum faluwahu siduu midkiin u barbaarinayo yacni darmaankiisa yar u barbaarinayo xataa takuuna mila aljabal ilaa ay noqonayso sida marka xabaddaa timirta ama waxa u dhigmaa loo barbaarinayo buurta mid la mida ay noqonayso muttafaqun calayhi waa isku waafaqsan yahay iyo muslim baa isku waafaqay alfaluwu faluwigu bifatxi ilfaa'i wuxuu ku sugan yahay fa'da kordhigeeda wa dammi laami iyo laamka godaalkiisa wa tashdiidi ilwaawi iyo waawga shaditaankiisa wa yuqaalu aydan waxaa kaloo la yidhahdaa bikasrilfaa'i fa'da hoosdhigeeda ayuu ku sugan yahay wa iskaani laami laamka reebitaankiisu ku sugan yahay wa takhfiifi ilwaawi iyo waawga in la khafiifiyaan la shadin wa huwa almuhru wuxuu sheegay laba weji oo loo dabdiyo faluwi iyo filwi weji saddexaad uu ka tegaa jiro ah fuluwi saas aawadeed ba qaamuusku wuxuu odhanayaa waalfilwu bilkasri wa ka guduwin wa sumuwin yacni markaa saddexda luqo waa ku bannaanta infaada la godo oo markaa waxa weeye alfuluwu la yidhaahdo waayahay fuluwahu iyo faluwahu iyo filwahu dhammaanna waa isku macne wahuwa almuhru waa darmaanka weeye faraska yardhasha a darmaan baa la yidhahdaa cadliga wuxuu odhanayaa xaafid ibnu xajar cadliga marka ah, ay kor dhigan tahay waa qiimaheeda laga tilmaamaya oo fatxadu waxay markaa noqonaysaa mili marka waxaanay culammadu sheegeen jumhuurku waxay u dabdiyeen fatxo siduu marka waxaweye daliil faarixiin kuba sheegaayo wadabada fii hadihi riwaayati alakharu bilfatxi bicadli xadiiskani wuxuu tilmaamayaa ruuxuu sadaqadu baxsado ilaahay dartii u baxsado oo kasab xalaalana ka bixiyo ilaahay baa midigtiisa ku aqbalaya oo ku qaadaya oo dabeedna wuu barbaarinayaa qofkiibuu u korinayaa u korinayaa u korinayaa u weynaynaya ilaa ay noqoto sidii buur oo kale siduu midkiin markaa darmaankiisa yar u barbaariyo oo kale darmaankaa yar waxaa laga filayaa faraskaa yare dhasha ah dee inuu faras weyn oo hadhow dee uu ku intifaaco inuu noqdo marka dee aad baa loogu dadaalaya marka saasoo kale u barbaariyaa barbaarin barbaarintaa la mida barbaarin barbaarintaa la mida kama maadu waxay noqonaysaa masderiyo marka iyadiyo ficil ka dambeeya masder laga dhalanaya ilaa ay noqoto sida buurtoo kale ay noqoto marka sadaqada ilaahay dartii baa loo bixiyey maal xalaalana waa laga bixiyey ya yacni ilaahay baa u siyaadinaya u labanlaabaya u kordhinaya waxaa ku sugan midigta in ilaahay loo sugaayo oo sifada lagu sifaynaayo wa yadayh yamiin xadiiskii kale waata ku soo aroortay labada gacmoodee ilaahay baa labadu waa midig gacmaha ilaahayna gacmaha makhluuqaadka lama mid aha kayfkooda iyo qaabkoodana garan mayno sida laynoogu sheegay inu rumaynayno sida laynoogu sheegay inu rumaynayno marka waxaa ku sugan xadiiska sadaqadda xalaasha laga bixinaayo walow haba yaraatee in marka aan la yaraysana la bixiyo xabba timir intay laagtahay ama wax u dhigmaan aad iyo aad bay u yartay haddana waxa weeye dee hadduu qofku ku bixiyo niyo ilaahay dartiiya sawaab badan iyo ajar badan buu ka heliya wax badanaad bixiso haddaad weydo inta yar bixi ha la xishoon bal ka warran aakhire miisaankaaga hadday ka dhimato cid kuugu deeqaysa hal xasana ma jirto dadka ciddii kuugu jecla hal xasana ku siin mayso xasana waaxida aabbaha iyo hooyadaa xasano kuu quuri maayaan ya ubadkaagu hal xasano kuu quuri maayaan qof kale kuu quuri maayo marka waxa weye waad u baahan tahay ittaqu walow bishiqi tamra xadiiska shan boqol iyo toddobiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo afariyo toddobaatane wa canhu muslim wuxuu ka soo wariyey abu hureyre ka soo wariyey can nabiy sala allahu aleyh wasalam isaguna nabiga inuu ka wariyey qaala inuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam baynamaa wakhti gudihiisoo rajulun nin yamshi u soconayo bifalaatin meel bannaan oo min alardi dhulka ka mida oo soconaya fa samica sawtan ay samica sawtan bacdi alculamaa waxay qabaan faadu inay iska noqoto masiida inay noqoto wakhtiyada qaarkood inay saasoo kale noqoto culamada qaarkood baa taas qaba marka saa marka lagu socdo waxay noqonaysaa fa samica ay samica sawtan insaan la yidhahdo cod buu maqlay fii saxaabatin daruur buu ka maqlay isqi xadiiqata fulaan waraabi beerta hebel codkaasuu maqlay fatanaxaa dalika asaxaabu xaggaasuu u durkay dalika asaxaabu daruurtaasi fa afraqa maa'ahu biyihiisii wuxuu ku sii daayey oo ku shubay fii xaratin meel dhagxan madow leh fa idaa sharjatun waaba iyadii oo gacan oo min tilka shiraaji biyomareennada ama gacammada ka midii qad istawcabat dalika almaa'a kullah ay wada koobtay biyahaas oo dhan fatattabbaca almaa'a biyihii buu raaraacay yacnii meeshay biyihii mareen ayuu ninkii markaa dabagaloo raacay fa idaa rajulun waaba nin oo meesha waxaa ku sugan nin oo qaa'imun taagan oo fii xadiiqatihi beertiisii dhex taagan oo yuxawilu yacnii markaa gediyaya ama leexinaya almaa'a biyaha bimisxaatihi majarafadiisu ku leexinaya majarafadiis almisxaa waa majarafadda majarafadna waa carabi waa mijrafa sidaas aaweed baa mukhtaarku wuxuu odhanaya mukhtaar sixaax almisxaatu kalmijrafati ila annaha min xadiid waayahay waa majarafad bir ah wada bir ah fa qaala lahu wuxuu ku yidhi yaa cabdallah addoonka ilaahayow masmuka magacaagu muxuu yahay qaala wuxuu ihi fulaanu hebel baa la yidhaahdaa lilismi aladii samica fi saxaaba wuxuu u sheegay magicii daruurta ka maqlay ayuu ninkii u sheegay oo sheegtay fa odhanaya ninkii beerta lahaa addoonkii ilaahayow ninkii socotadaabuu ku odhanayaa lima tas'alunii can ismii maxaad ii weydiinaysaa can ismii magacayga fa qaala wuxu uhi innii anigu samictu waxaan maqlay sawtan cod baan maqlay fi saxaabi daruurta ayaan cod ka maqlay alladii daruurtaasoo haada kani maa uhu biyihiisii ay yihiin yacnii daruurtii da'day ee biyaheedii markaa kuwan ay yihiin ayaan cod ka maqlay yaquulu odhanaya codkaasoo odhanaya isqi waraabi xadiiqata fulaan hebel beertiisa waraabi lismika fulaankuna wuxuu ahaa lismika famaa tasnacu fiiha maxaad beerta ku samaysaa faqaala wuxuu uhi ama id qulta haada mar haddaad sidaa tidhi fa innii anigu anduru bimacnaa haddii kale ma sheegayna haddaad mar sidaa tidhi waan kugu sheegaya waa macnuhu dhacay fa innii anduru anigu waxaan eegaa ilaa maa yakhruju minha waxa ka soo baxa beerta fa atasaddaqu biuluihi waxaan sadaqadaystaa saddex meeloodoo meel ahaan baan sadaqadaystaa wa aakulu ana wa ciyaalii uluan waanu cunnaa anigii ciyaalkayguna ciddaan masruufaa uluan dalool baannu cunnaa daloolna waa sadaqadaystaa wa aruddu fiiha ulusahu waxaan kale ku celiyaa daloolna waa ku celiyaa beertan dib ugu markaa ugu falaa waanu dib ugu celiyaa rawaahu muslim xadiiska muslim baa soo wariyey xaradu alardu e, mulabasatu xijaaratan sawdaa waa dhul marka waxa weeye la huwiyey bimacnaa lagu deday yacni marka ay ku sugantaha looga jeedaa dhagxan madow dhagxan madmadow baa ku sugan waa meel shiil madow ah washarjatu sharjaduna bifatxi shiini almucjama shiinka dhibcaha leh kordhigeeday ku sugantahay wa iskaana raa'i iyo ra'da reebitaankeeda wabiljiimi iyo jiim bay ku sugan tahay hiya masiirulmaa meesha biyomareenkaa ah baa la yidhaha biyuhu maraan ayaa la yidhahdaa xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa fadliga infaaqu leeyahay ayuu tilmaamayaa oo laga qaadanayaa oo ninkani beertii wixii ka soo baxay buu saddex qaybood ka dhigay qaybna waa sadaqadaystay qaybna waa cunay qaybna beertuu ku celiyey kasabkaasna uu kasab xalaalu ahaa waxay noqotay ilaahay si kale inuu u daryeelo oo iyadoo roobku markaas dadkii kale aanu u di'in ayaa roob isaga uun loo shubay baa u da da'ay biyihii markaa waxba ka soo dhacayna siday u soo socdeen beertiisay soo galeen roob taftiisii ballaadhan tahay ma aha biyihiina maaba qaybsamina ah, halkaasay ku soo wada arooreen marka waxay ku tusinaysaa sida waxaweeye cidda wax bixisa oo dadka dar yeeshaa ilaahay u daryeelaayo ayay markaa xadiisku ku tusinaya marka fadliga sadaqaddu ay leedahay ayaa laga qaadanaya sidaa in la yidhaahdo qofkuu sameeyana inay fiican tahayna waa laga qaadanaya baabu annahyi cani ilbukhli waashux wuxuu u baab yahay ay baabu dikri nahyi nahyiga sheegista la sheegaayuu u baab yahay can ilbukhli bakhaylnimada ama dhabcaalnimada la reebaayo oo dadka loo diidaayo iyo washuxi bukhliga sii daran ee markaa damacuna la socdo waa bukhlun maca xirsin waa bakhayl damac yaqaanna ma ee soomaalida odhan jireen bakhayl damac yaqaana addugu waa bukhli daran bakhaylnimo daran weeye waa dadaal siyaada iyo tamac markaa dheeraadii uu sii weheliyo qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi wa ammaa man bakhila waistaghnaa kii bakhayla miyaa oo ku dhabcaala wixii ku waajibka ahaa hadday zaka tahay iyo hadday infaaq tahayba waistaghnaa ka maarma ilaahay yacnii u dhaqma siduu ka maarmay wa kadaba bilxusnaa beeniye tii wanaagga badnaydoo janno ana beeniya fasanuyasiruhu waxaannu u sahlaynaa lilcusraa tii adayga badnayd waxaa loo jeedaa naarta naartaan u fudaydinaynaa siduu ku geli lahaa wamaa yugnii canhu maaluhu idaa taraddaa wamaa yugnii canhu maaluhu isaga xaggiisa waxba ka deeqi maayaanoo waxba ka tari maayaan xoolihiisu idaa taraddaa markuu naarta marka waxaweyn yacni eh, ku dhaco wax alla waxay ka tarayaan ma jiro arada waxaa la yidhahdaa halaaggaa la yidhahdaa taradigana waxaa la yidhahdaa meel sare marka laga soo dhaco marka naartii gunteedu way hoosaysaa marka naartaa markuu kaga soo dhaco xagga sare kaga soo dhaco uu ku shalwado ya maalkiisu waxay u tarayaan ma jirto mawdicu shaahid wuxuu ka daliishanayaa bakhaylnimadu inay ka mid tahay waxyaalaha naarta lagu gelaayo inay ka mid tahay ayuu u keenay oo ka naarta inuu galo oo ku dhaco loo sahlaaya waa kii waa kii markaa xoolihii ina ku bakhaylay oo xuquuqdii ku waajibka ahayd aan ka bixin hadday sake tahay iyo hadday infaaq tahayba beenina la yimi marka xagga ilaahay iyo xagga khalqiga midna kuma fiicna xagga ilaahay kuma fiicna oo waxaweye waa kan takdiibka la yimi oo ictiqaadkii waajibka ahayd baabu ka tegey xaggii khalqigana waa kan markaa waxa weeye xoolihii ku dhegay ee dhabcaalka ku dhegay noqday aan wax xaqa ka bixinay wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun waman yuuqa ku kastoo laga ilaaliyo laga dhowro shuxa nafsihi bakhaylnimada naftiisu ay bakhaylka tahay oo maalkana aad ugu dadaalayso laga dhowro oo laga ilaashaa fa ulaa'ika kuwaa sifada la soo sheegay lihi waa kuwa bakhaylnimada naftooda laga dhowrae humulmuflixuuna kuwii liibaanay weeye marka bukhligii in ruuxa laga badbaadiyo ou xuquuqdii bixinayo waxay ka mid tahay min asbaabi alfalaax waxyaalaha lagu liibaanayo ayay ka mid tahay wa ama alaxaadiisu axaadiista miyaa fataqadamat jumlatu minha fi lbaabi asaabiq fataqadamat waa soo hormartay jumlatun minhaa qayb ka mida axaadiistaasi fi lbaabi asaabiqi baabkii kan ka horreeyey ku soo hormartay marka halkanna munaasib bay u tahay inaad markaa dib u xasuusato xadiiska shan boqoliyo siddeed iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqoliyo shan iyo toddobaatane wa can jaabirin radia allaahu canh anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal imaam muslim wuxuu ka soo wariyey jaabir anna rasuula allahi sala allahu aley wasalam qaal in rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ittaqu dulma iska ilaaliyo iska dhowra dulmiga inaad cid dulmidaan ama ku xadgudubtaan iska ilaaliyo fa ina adulma dulumaatun yowma alqiyaama waayo dulmigu dulumaatun mugdiyaal weeye yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ay duu dulumaatin waa mid mugdiyaal u saaxiiba maalinta qiyaame wattaquu shuxa bakhaylnimada ee daranna iska ilaaliya fa ina ashuxa ahlaka man kaana qablakum maxaa yeelay shuxigu waa bukhligaa darane dhabcaalnimada aadka usii daran weeyaane damacu weheliye ahlaka wuxuu halaagay man kaana qablakum ciddii hortiin ahaatay ayuu halaagay siduu u halaagay xamalahum wuxuu ku xambaaray calaa an safakuu inay daadiyeen dimaa'ahum dhiigagoodii wastaxalluu ay bannaysteen maxaarimahum waxyaalihii xaaraanta ahaa ee ka xaaraanta ahaana ay bannaysteen may xalaashadeen xalaashadeen waxaa loo jeedaa waxay ula mucaamileen siday xalaal tahay siday ugu noqnoqonayaan ee u daa'imayaan ee u joogtaynayaan ee ula imanayaan ka'annahum ay xalaalba ka qabaan laba siyood baa istixlaalku u dhacaayo inuu yahay istixlaalkii dee ictiqaadigaba ahaa oo markaa gaalnimo ay noqonayso istixlaalu maa xarama allaah waa caqiidada la caqiideeyo inuu xalaal yahay kaasi waa istixlaalkii kufriga ahaa waxaa jira haddaba istixlaalun duuna istixlaal istixlaalkaa ka sokeeyaa jira kamaa yuqaalu kufrun duuna kufrin oo waxaa laga tilmaamayaa xaaraantii baa waxaa loo caadaysanayaa oo loogu noqnoqonayaa oo loo daa'imaya loo joogtaynayaa kaannahu inay xalaal tahay waana xaaraan ya caadaa laga yaabaya marka kaannahu in la xalaashaday culamada qaar waxay ka cabbiraan majaazoo kalea markaa loogu magacaabay istixlaalka loogu magacaabay rawahu muslim muslim baa soo wariyey waana soo aroortay iyadoo istixlaalka noocan mukafirka ahayn istixlaal lagu magacaabaayo sida xadiiska abi daawuudka oo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alkabaa'iru tiscun kabaa'irtu waa sagaal abu daawuud baa ku soo wariyey sunankiisa alkabaa'iru tiscun sabcun maaha tiscun waa sagaal markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sagaalkii tiriyey oo shirkiga gaalnimada ugu horraysiiyey ashyaadii kale sheegay wuxuu ku soo daray oo ugu dambaysiiyey waistixlaalu qiblatikum bayt illaahi alxaraami axyaa'an wa amwaata qibladiinna inaad xalaashataan ayaa kabaa'irta ka mid ah oo baytillaahi alxaraam ah idiin qiblo ah xaalaa noosh yihiin iyo xaalaa dhimataan mar walba qiblo idin ah haddaad noosh yihiin dee salaaddii iyo ducadii iyo baa ula jeesanaysaan yaa yani waxa weeye waa ka qiblo yeelanaysa xaggeeda ula jeesanaysaan cibaadaadkii waa markaa nooshiye haddaad dhimataanna xabaasha waxaa laydiin dhigayaa idinkoo qiblada u jeeda oo qibladaa laydiin jeedinaya saasaa laydiin dhigayaa wejigiinno qiblada eegaaya ayaa markaa laydin aasaya marka maraa nooshinii maraa dhimataanba yadaa qiblo idin ah. marka qiblada inaa xalaashataan culammada shuraaxdu xadiiska markay sharxayaan qiblada see loo xalaashanaya waxay ku fasireen in laga tilmaamayo ashyaa muxaramaada in lagu kacaayo sida ugaadhi oo kale in layska ugaadhsado in la ugaadhsadaa ma bannaano xaramka gudihiisa ugaadhi baa la dishoonayaa la ugaadhsanayaa dhirtii baa la goynayaa ashyaa muxaramaadaa lagula imanayaa qibladii saasaa lagu xalaashanayaa haddii loo jeedi lahaa istixlaalka mukafirkaee gaalnimada ana dee shirkiguu ku jiri lahaayo qaybta ugu horraysuu geli lahaa ee dembiyada kabaa'irtee la taxaayo maxaa loogu dambaysiiyey xagga ugu dambaysa loo dhigay ee ka sagaalaad looga dhigay sideed kale looga hormariyey maxaa looga gaar yeelay markaysaga shirkiga maxaase xagga dambe loo dhigay waxay ku tusinaysaa bay yidhaahdeen istixlaalka inaan looga jeedin kii mukafirka ahay oo milladda lagaga baxaayey inaan looga jeedin xadiiskana ahlucilmiga qaarkood waa taxsiiniyeen abu daawuud baa sunankiisa ku soo wariyey waayahay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu dulmiga ka digay ittaqu dulma dulmigaasi ha yaraado ama ha weynaadee dulmiga in layska ilaaliyo ayaa nebigu amray calayhi salaatu wasalaam oo layska jiro oo wax dulmiya aan lala iman wax dulmiya aan lala iman waxaanuu sheegay dulmigu inuu yahay mugdiyaal maalinta qiyaame mugdiyaalkan waxaa loo jeedaa dulumaad xaqiiqiya miyaa looga jeedaa mise waxaa laga tilmaamayaa kurbooyin iyo dhibaatooyin inuu yahay ile waxaa la yidhahdaa dhibaatadu mugdi oo kale ka dhiganta ya yacni ciqaabo iyo dhibaatooyin ayay maalinta qiyaame tahay mugdiyaalka la mida miya mise waa mugdiyaal xaqiiqi ah calaa qowlayn culammadu laba qowl bay ka leeyihin bacdu ahlicilmi waxay ku xambaareen in laga tilmaamayo kurbooyinka iyo dhibaatooyin weeye maalinta qiyaame dulmigii kastaaba kur buu ka dhigan yahay shiddadiiyo kurbaduna mugdi bay ka dhigan tahay sida caddaaladdu nuur uga dhigan tahay bacdu ahli cilmina waxay yidhaahdeen may mugdiyaal xaqiiqiya lagu sallidayaayo ciqaab looga dhigayaa daahirka naskana dee saasaa u dhow dulmiga ka digtoonaadoo iska jira waxaa soo gelaya intii yarayd iyo intii badnayd mid walibaa soo geliya dulmigana wuxuu qaybsamaa dulmi qofku naftiisa dulminaayo iyo dulmi uu xuquuqda dadka kale ku xaduudbaayo waxaana u badan tahay hadda in looga jeedo kii markaa xadgudubka dadka yani makhluuqa kale lagu xadgudbaayey in laga tilmaamayo dulmigu marka hore saddex macno ayuu leeyahay gaalnimadii waa dulmi ina ashirka la dulmun cadiim yani shirki waa dulmi weyn dulmu alcibaad iyo dulmu alcabdi nafsah marka ka dhexa ayaa hadda loo jeedaa insha allah wataqu shuxa bakhaylnimada iska jira oo iska ilaaliya oo wixii xuquuqa ha ku dhabcaalina bixiya waayo shuxi baa dadkii idinka horreeyey halaagay ummadii idinka horreeyey sida reer banu israa'iil iyo waxaa halaagay shux siduu halaagay waa istinaaf bayaani ah xamalahum calaa an safakuu dimaa'ahum wastaxalluu maxaarimahum wuxuu ku xambaaray inay dhiigagoodina daadiyaan waxyaalihii xaaraanta ahaa iyaga ka xaaraantahana ay bannaystaan adduunye jacayl baana waxaa loo gala oo dad fara badan oo muslimiin maxay isku dilayaan waxay isku dilayaan oo dhiigga iyo dhacaba loo samaynayaa si maalka loo helo yacnii qof kaloo muslim ah ayaa dhiiggiisina waxaa loo daadinayaa xoolihiisana loo dhacayaa in hanti yar la helo saasaa loo samaynaya dee waxa weeye wuxuu sababayaa yacni halaag buu sababaya xaaraamihiina way xalaashadeen oo shuxigaasaa ku xambaaray xayri ka xaaraan waa bannaysteen marka xadiiska wuxuu sheikhu u keenay reebista bukhliga iyo shuxiga la reebaayo baabka labiyo lixdanaad baabul iisaari waalmuwaasaa wuxuu baab yahay doorbidka qofku naftiisii uu cid kale yacni markaa uga doorbido wixii yaraay u baahnaa iyo walmuwaasaati nafla qaybsida muwaasaadku waxa weeye aasaahu marka la yidhaahdo maalkiisii wax ka midu siiyey isagoo aan wax fiican haysanin oo in yaro uu baahan yahay haysto ayuu intii qayb siiyey ya ou yidhi markaa intan adigu qaado haddii fadli ay tahay baa la yidhi oo intani ay tahay in xaajadiisii iyo dantiisii ka siyaada ah intanuu siinaya muwaasaat lama yidhahda bay yidhahdeen laakiin markayna dantiisaba marka waxba aynay dheerayn isaga ee baahidiisii ay tahay intuu u baahnaa ayuu isagu iska gooyey ya walaalkaabaa kaa baahi badane yacni marka qayb sii walaalkaa adiga ha kaa maqnaatee markaasay waxay noqonaysaa muwaasaa waa nafla qaybsi qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi wayu'siruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa wayu'siruuna waa door bidayaan calaa anfusihim nafahooday ka door bidayaan yacnii walaalahood bay door bidayaan oo iyaga ay markaa doonayaan inay markaa waxaweeye eh, wixii ay u baahnaayeen inay siiyaan ay cunaan walow kaana bihim khasaasa haba ku sugnaato baahibaha ku sugnaatee iisaarkaasay samaynayaan yacnii ashyaa badan baa la soo naqliyaa oo iisaarka ku saabsan in saxaabada qaarkood ay dhacday inay dhaawacmeen dabeedna marka waxa weeye biyo ay u baahdeen jihaadkii markay ku dhaawacmeen iyagoo biyo u baahan oo dhowr nin oo dhaawacii ay isdhinac yaalliin ayaa markaa lasoo qaado markaasaa mid baa loo keenay markaasi walaalkay siiya yaa markaasaa ka kale loo geeya markaasaa ka kale walaalkay kakala siiya hebel siiya ya hadda aad iyo aad buu ugu baahan yahy waa bibaab baab aliisaar min baab aliisaar way naftoodii ay nafaha kale ka doorbidayaan oo wax iyagu ay u baahan yihiin ay iyagu ka baahnaadaane walaalkooda ay u hormarinayaan oo siinayaan wa qaala tacaala allah waxauu yidhi wa yuطcimuuna alطacaama calaa xubbihi miskiinan wa yatiiman wa waa quudinayaan alطacaama cuntada ayay quudinayaan oo siinayaan calaa xubbihi jacaylkay cuntada jecel yihiin la jirkeeda waxay quudinayaan oo siinayaan miskiinan miskiin bay siinayaan mid baahan wa yatiiman agoon bay siinayaan wa asiiran mid lasoo qafaashay siinayaan wa asiiran mid lasoo qafaasho lasoo taxaabtay ayay siinayaan ilaa aakhiri alaayaat allah wuxuu inoo sheegayaa oo mu'miniintii ku ammaanay inay cuntadii iyagoo jecel oo bimacnaa u baahan ayay haddana waxay siinayaan masaakiinta iyo dadka baahan iyo agoonta iyo kuwa la soo qafaashay asiirkuna waagaa wuxuu ahaa dee gaal gaalunbuu ahaa ya marka gaalkii xaaladdu gacan galo gacan lagu hayo oo muslimiinta ay soo qafaasheen walow goob dagaalba ha lagu soo qabtee yacnii in markaa la quudinayo ya oo wax la siinaayo quudinta la quudiyeyna ajar laga helaayo ayaa laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya calaa xubbihi ay calaa xubbi atacaam oo cuntada loo celiyo qowl kale waxaa la yidhi calaa xubbihi jacaylkay allah jecel yihiin la jirkeeda ama xaalay marka allah jecel yihiin bay sidaa u quudinayaan ama calaa xubbihi ay calaa xubbi linfaaq oo infaaqa loo celiyo laakiin wejiyadaa waxaa ugu fiican wejiga ah cuntada in loo celiyo aqrabu madkuur oo tacaamka ay loo cesho xadiidka shan boqol iyo sagaaliyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo lixyo toddobaatan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala ja'a rajulun ila nabiy sala allahu aleyh wasalam abu hurayra waxau yidhi ninbaa u yimi nabiga calayhi asalaatu wasalaam faqaala wuxuu idhi innii anigu majhuudun waa dhibaataysanahay yacni dhib baa igu sugan iyo gaajo ayaa igu sugan waa dhibbanahay yacni aad baan u arsala nebigu waa diray calayhi asalaatu wasalaam cid buu diray ila bacdi nisaa'ih dumarkiisii qaar ka mida ayuu u diray fa qaalat waxay tidhi waaladii bacaaka bilxaqi maa cindii ilaa maa yacni wax ma haysaa buu markaa u yidhi wax la cuno oo jidiinkaa mara ma haysaa fa qaalat waxay tidhi waaladii bacaaka waxaan ku dhaartay kii ku soo diray bilxaqi xaalad xaq ku dheehantay ku soo diray oo xaq kula soo diray maa cindii ilaa maa agtayda kuma sugnaan biyo mooyaane wax kale biyo bes baan hayaa biyo bes shay kale ma hayo kulay xabbad timira tahay suma arsala deedna wuxuu u diray ilaa ukhraa mid kale zawjo kale oo zawjaadkiisii ka mida oori kale oo dumarkiisii ka mida ayuu u diray fa qaalat waxay tidhi mila dalik saasoo kale xataa qulna ilaa ay yidhaahdeen kulluhunna dhammaantood mila dalik ya xaasaskii nebiga sala allahu alayh wasalam muu marba eh, mid cid u diraya uu leeyahay wax la cuno ma haysaa markaasay odhanaysaa maya biyo waxaan hayn mahay mid kale u diraa sidiisi leeg bay ku jawaabtaa ilaa dhammaantood la soo wada maray oo guryihii nebiga calayhi salaatu wasalaam naba laga waayo wax la cuno laa waladii bacasaka bilxaqi maa cindii ilaa maa ilaa dhammaantood ay yidhaahdeen waladii bacasaka waxaanu ku dhaarnay kii ku soo diray bilxaqi xaq kula soo diraye ama xaalaad xaq ku dheehantay ku soo diraye maa cindii mid waliba maxay tidhi agtayda kuma sugnaan ilaa maaun biyo mooyaane wax kale agtayda kuma sugnaan qulna waxaa loo jeedaa waa maadi siiqadanoo kale siyaaqaa lagu kala gartaa waayo qulna waxay noqotaa amar waxay kaloo noqotaa maadi wa qulna qawlan macruufa amar weeye waxaad tidhahdaan hadal wanaagsan adamaarta marka waxa weeye maadi iyo amar baa labadaba loo isticmaalaa waa isku yacni markaasi isku dhihid weeye susi baa loo odhanaya laakiin siyaaqa lagu kala garanayaa ma amar baa looga jeedaa ma maadi baa looga jeedaa waatii ibnu lubbi shiikhii la odhan jiray ee mashaayikhdii shaatibi ka mid ahaa uu luqsiga ka dhigay ma ficlu amrin wa khitaabin saalixun ligaybatin wa munqadi zamaani tanoo keliyana maaha waa ficillo badan baa noocaas muxuu yahay ficil amar iyo khitaab ah oo amarnimo iyo khitaab looga jeedo haddana saalix u ha u suubama lighaybatin wa munqadi zamaani haybe iyo wakhti tegey marka waxaa labada yacni u suubama maad wakhti tegay iyo iyo haybo yacni maqnaansho u suubama waa ficilada noocana marka siyaaqa lagu warta fa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi man yudiifu hada alleylah ama man yudayifu hada alleyla yudayifuhu quraan man yudiifu yaa martigelinaya ama yudayifu yaa martigelinaya haadaa ninkan alleylata caawa yaa martigelinaya haadaada waxay ku dhacaysaa ismu ishaaruhu ninka fa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi minal ansaari ansaar ka midii nin ansaar ka mida wuxuu yidhi ana yaa rasuula allah anaa martigelinaya rasuulka ilaahayow faintalaqa bihi ilaa raxlih faindalaqa bihi waa la tegey ninkii oo waa kaxaystay ilaa raxlihi ilaa gurigiisii intii ka ahaato ninkii u kaxaystay ninkii raxliga waxaa looga jeedaa gurigii baa looga jeedaa salluu fii rixaalikum markii dambea loo gudbiyey qalabada qofka uu sidanayo marka waxaweeye uu safarka yahay fa qaala limra'atihi markaasuu wuxuu ku yidhi ooridiisii xaaskiisiibuu wuxuu ku yidhi akrimii dayfa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam sharaf oo wanaaji dayfa rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay martidiisi ninkan rasuulka u martida ahaa yacni karaame iyo sharaf wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd qaala limra'atii wuxuu ku yidhi ooridiisii haweenaydiisii wuxuu ku yidhi hal cindaki shay wax ma haysaa fa qaalat waxay tihi laa maya ilaa quuta sibyaani carruurtaydu waxay cunaysay mooyaane wax kalaan hayaa maba jirto qaala wuxuu uhi facalliliihim bishay carruurta maaweeli oo mashquuli bishayin wax ku mashquuliyo ku maaweeli waa in wax lagu mashquuliyo lagu maaweeliyo facalliliihim ku mashquuliyo ku maaweeli caruurta bishayin wax ku mashquuli ku maaweeli waidaa araaduu markay doonaan alcashaa cashada markay doonaanna fanawimiihim seexi si aad uma marka dambe seexiyo hagga ma'an wuxuu wax qaybsamaya maaho ninka martida ah iyo caruurta wax u qaybsamaya maaha ya markaa dabeed waxaa la ay door bideen in caruurtu habeenka ay qaddo oo ninkan martidaa laga fuuri yeelo fa nawimihim seexi wa dakhala dayfunaa markuu soo galo ninka martida inoo ahi fa adfi isiraaj laydhka bakhtii waxaad iska dhigaysaa sidii markaa faynuuskoo kale cid hagaajinaysa inaad hagaajinaysaad iska dhigaysaa dabadeed dam kaanahu uu kaa baktiyey markaa baktiye wa ariihi tusi annaa na'kulu inaynu cunayno faqacaduu waa fadhiisteen wa akala dayfu dayfkiina waa cunay wa baataa waxay baryeenoo habeenkii ahaadeen daawiyeyni laba markaa gaajoonayo calool madhan waxaa laga yaabaa qabla nusuul ilxijaab inay ahayd marka ninkii markuu guriga soo galo halankii baa la baktiinayaa dabeedna cuntadii baa la soo dhigayaa yacni ninka iyo haweenaydiisuba way la fadhiisanayaan qabla nusuuli xijaab intaa xijaabka la waajibin inay ahayd baa laga yaabaa markaasaa gurigii oo madow ayay waxay iska dhigayaan sidii ay la cunayaan ayay ka dhigayaan iyagu waxba ka qaadi maayaan laakiin markaa marba gacanta meesha waa gelinayaan waa ka soo saarayaan waa ugu sheekaynayaan sidii wax calaalinayo kale iska dhigayaan marba in bay u durkinayaan meeshii uu ka yacni qaaday isaguunbaa markaa wixii inuu wada cunin la doonaya waxna aanu riibin una moodo in markaa ay iyaguna cuneen falammaa asbaxa markuu waa bariistay ninkii ghadaa cala anabiy sala allahu alayh wasalam ninkii markaa ansaariga ahaaye martidaa yacni yidhi anaa markaa waxa weeye qaabilayo oo marti gelinaya markuu waa bariistay hadaa wuxuu u soo kallahay cala nabiyi sala allahu aleyh wasalam nabiga ayuu ku soo kallahay yacani yimi fa wuxuu uhi laqad cajiba allahu min saniicikuma bidayfikuma alleylah nabiga waa loo waxyoodo arrinkii baa loo sheegay waxyi baa loogu sheegay markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laqad cajiba allahu ilaahay waa la yaabay min saniicikuma ficilkiinnuu la yaabay bidayfikuma ninkii martida idin ahaa a ku samayseen alleylata xalay yanii eh, alleylata caaway noqonays yacni habeenkan hadda la joogo marka carabtu waxay isticmaalaan eh, habeenku intuu joogo keliya maahee xataa gelinka hore ee maalintii alleyladii bay isticmaalayaan habeenku intuu isku jiro alleylay odhanayaan markuu waagu beriyo ilaa laga gaadhaayo wakhtiga duhurka alleyla ayay isticmaalayaan xalay marka albaarixa waxay isticmaalayaan markii bacda zawaal maalinimadii marka wakhtiga duhur la gaadhiyo wixii ka dambeeyay odhanayaan albaarixa yacni sida luqada carbeed loogu isticmaala waa saas laakiin innaga af soomaali ahaan yacni alleyla tanoo kale odhan mayno ya habeenkii waa tegi innagu waxaynu idhahnaa haddii waaguba beriyo xalay baa la yidhahdaa inta habeenku isku jirana waxaa la yidhaahdaa dee caawa la yidhahdaa caawa marka dee sidayn u naqaano marka loo sheego waxay noqonaysaa alleyla albaarixa in looga jeedo yani marka xalay laga tilmaamaayo o ilaa marka alleyla waa habeenka dee la joogo waa caawa muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsanya bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa isaarka ayuu tilmaamayaa iyo sida marka saxaabigaasi naftiisii iyo marka ehelkiisii iyo carruurtiisii wuxuu ka doorbiday inuu marka waxaway ninkaas nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka soo xil qaaday inuu martigeliyo oo uu ninkaa markaa waxawn yani wax siiyo oo iyagu markaa iska gaajoodaan gaajada markaa ay haysayna may ahayn carruurta haysay iyo iyagaba dee mid waxa weeye markaa khatara may ahayn gaajo daran may ahaynoo dee carruurta looga baqaayo dhibaata inay ku dhacdo waayo hadday ahaan lahayd gaajo daran oo carruurta in dhibaata ku timaaddo looga baqaayo dee xaalka caynkaasa in la siiya quudkooda waxay noqon lahayd waajib waajib bay noqon lahayd marka iyagaa muqadam noqon lahaa ibda biman tacuul waajib bayna noqon lahayd marka laakiin gaajo ha dareemaan laakiin gaajo ayna waxa uu noqonayno iska sahlan oo khafiifa ay wax yar dareemayaan noocaas ayuu iska ahaa ka iyagu ku sugnaayeenna saasuu ahaa dabeedna iisaarka saasay u sameeyeen yacni marka naftoodii ay ka doorbideen ninka martida ah inay markaa marti geliyaan ay hormariyeen oo ka doorbideen marka waa iihaar wa calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa riwaayaadka qaarkoodna waxaa la sheegaa aayaddu inay kuba soo degtay qisadaa baa riwaayaadka qaarkoodna kuba soo aroortay waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xaasaskiisu yacni markaa xaaladda ay ku sugnaayeen in waxaweeye markaa wax la cuno laga waayey sagaalkii yani marka waxa weeyaan yani guriba wax la cuno in laga waayo ama naftoodu iyagu ay cunaan ama cid kale ay siiyaan waxay ku tusinaysaa adduunyadu inayna qiimo lahayn waayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo fadligiisa la garanaayo oo waxa weeye markaa ana sayidu waladi aadama walaa fakhra ilaahay u doortay ayaa haddana maca dalik yacni sidaa adduunyadii uu gaajoonayey isaga iyo markaa yacni markaa reerihiisuba ay ku gaajoonayeen sidaana ay ku sabrayeen sidaana ay ku sabrayeen waxaa kaloo laga qaadanayaa martida in markaa la sharfo oo yacni markaa la karaameeya laga qaadanaya akrimii dayfa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam man kana yu'minu billahi walyowmi alaakhir falyukrim dayfa bal haddii martidu marka ay noqoto in nebiga marti ay u ahayd oo laga soo xil qaadayna waa ka sii xag jirtaa waa ka xag jirtaa waxaa kaloo laga qaadanayaa xeelada bannaan in la samayn karo waida dakhala dayfuna faadfi isiraaj wa ariihi anna naakul waa xiila jaa'isa waa xeelad bannaan xeeladda la diidayaa waa xeeladda xaaraan lagu bannaysanayo yacnii lagu xalaashanayo ayaa la diidaya laakiin tanoo kale waxay noqonaysaa xeelad bannaan marka bacdulxiyal inay bannaan yihiin ayaa laga deliishanaya o laga qaadanaya waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya sifatulcajab in allah lagu sifeeyana waa laga qaadanaya laqad cajiba allahu min saniicikuma bidayfikuma alleyla ilaahay waa la yaabay ficilkiinna ayuu la yaabay ninka martida idin aa ku samayseen ayuu ilaahay la yaabay marka sifat lcajab ayaa laga qaadanaya meelo kalena waa ku soo aroortay bal cajibta wayaskharuun qiraa'a sabciya waxaa la akhriyey bal cajibtu oo ta'da la gudo marka calaa haada waxay noqonaysaa sifatu lcajab in allah uu isku sifayna marka qur'aanka iyo sunnadaba waa ku soo aroortay waa ku soo aroortay marka cajabku laba nooc buu u qaybsamaa waxa weeye wuxuu u qaybsamaa cajab markaa ku yimi yacni asbaabta in la garan waayey yacni markaa noocaas cajab waa ka yimaadaa yacni cajabka ama layaab waa ka yimaadaa shayga marka waxa weeye sababtiisi inay qarsoontay oo sidaa loola yaabo nooc labaadna waa ku yimaadaayo inuu markaa khuruuju shay can nadaa'irihi shaygu inuu ghariib yahay oo nadaa'irtiisiiyo kuwii u dhigga ahaa ee la midkaa ka baxay yaa taasna layaabka waa keenstaa walow sababtabaa la garanaya walow sababtaaba la garanaya mawdican waxaa ku sibirixday shurayx yacnii sheikhii la odhan jiray ee taabiciga ahaa ayaa ku simbirixdoo yidhi in allaha laa yacjab ilaahay cajab kama dhaco ya qiraa'adu markaa waxaa agtiisa yacni ma caddaan wuxuu u qabay inayna sugnayn bal cajibtu inaan sugnay ayuu qoray dabeedna wuxuu yidhi marka ina allaha laa yacjab inamaa yacjabu man jahila asabab waxayaabo oo qura kii sababta markaa ka jaahil noqday kaasunbaa yaaba mar haddii kaasuun yaabo oo la yaabku saasuu ku dhaco dee ilaahay wuxuu ka jaahil yahay ma jirto mar haddaanu ilaahay waxba ka jaahil ahaynoo wax walba ilaahay og yahay dee in cajab lagu sifeeya ma dhici karto ya marka ta noocaasi waa arrin khalad ah culammadiina waa ku radiyeen oo waxa weeye markaa arrinka noocaasi waa ku naqdiyeen hatii nakhaci uu odhanaayey yacni shurayx waa shaacir waa nin markaa gabyaa ah yucjibuhu cilmuh cilmigiisa cajabiye waa naqdi wuu ku naqdinaya cibaarada ayuu saas yada u yidhi marka cibaarada ah idaa curifa sabab batala alcajab yacnii itlaaqeedu sax ma ah waa khalad waa shubhada keensatay markaa inuu shurayx diido yacni cajabka ilaahay u diido waata keensatay yacni cajabku wada buri maayo haddii sababta la garto oo dee cajabku nooc kaluu leeyahy khuruuju shay can nadaa'irih wax walba ilaahay waa og yahay yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuunu haddana cajabku waa ka dhacaa idan waxay markaa noqonaysaa cajabku inaanu wada ahayn yacni nooca sababta la garan waaye ama markaysaga khafaau sabab ama markaysaga jahli yacni inuu keensado keliya yacni cajabka kuma dhaco saas aawadeed ayaa allah loogu sifeeyaa cajabka ilaahayna cajabka makhluuqa lama mid ahaa sida sifaatka ilaahay ee kale halka la mariya la marinaya oo sifadii la sugaayo tashbiihana loo diidaayo la odhanayo ta khalqiga lama mid aha saynu hore usoo sheegnay yani noocaas ayay noqonaysa marka waa khuruuju shay can nadaa'irihi noocani halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk